wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya raadiyaha kulmiye gidigii soomaalay galab wanaagsangudaha idaacadda kulmiye goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsangudahan idaacadda kulmiye goortaan gacalka maqlaayo wanaagsangalab wanaagsangudahiyo dibada gudaha dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsanmar kale galab wanaagsan ayaad lenahay saaxiibayaal barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan sii gudageli doonaa heese kala duwan ayaan idaheena galabta haddii aa la idmo iyo dhinaca majaajilada oo barnaamijkeena qaybka noqon doonta mar kale soo dhawaada sheekana waa idaheena cusub oo barnaamijkeena noogu bilaaban doonta soo dhawaada mar kale talado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo tagtay kulmiye ku tabinayaan mar kale galab wanaagsan buraano ifraaxay sidoo kale galab wanaagsan galabtana namaaci oo <laughs> deeqa kugu ahayd hal mar laa erilanka naftigeyga hal galab oo shala camal xala camal oo shala xala camal deeqa aan wada shaqeynay saas ahayd saas may laba isbuuc kahor axaddii hore ahayd miya mase magac kale iisa wadaa hadda magac kale kusoo galab wanaagsan galab wanaagsan ifraax ah, axmed waa iga raadinaysaa magac kale iyo cali nakudhaa igisugu samey iyo cali magac kaloo leeyaha jiro hadda kahor duleer halkan ka sheegay magaca kale muxuu yahay mid mid ani midaa ku aqaana jiro laakiin noo sheeg kaas ma sheegay laakiin noo diiday anama kuu sheegaya barnaamijkana galabta waxaa farsameynayaa faarax cabdulaahi ada qorsheeye qorsheele unkasii sameeya faarax qorshiyaa farsameynaya barnaamijkan galabta waxaan ugu bilaaban doonta sheeko horesadaan qole barnaamijkan oo dhegeystayaashana naga socodsadeen oo walbahaar adduun la mm. yidhaahdo mm. qaybteeda koobaad ayaad doontaan mm-hmm. runtii galabtana oo runtii sheeko aad u xiisa badana kana mid sheekooyinkii mucjisada ahaa mm-hmm. halkan ka baxay bashiir maxamed qeyre oo shaqaalihii keenna soomara ka mid ah. ayaa sameeyey sheekadan oo mm-hmm. fikradiisa ahayd heesta ugu horeysa ma soo qaban kartaa heesta ugu horeysa hadii adig ku daaya ka hore waa ogola waxaan yidhi mugtahay hebel aragtayaa ama heblaay aragtayaa hebel kow kale aragtayaa waa isku xigaa mugta ifraax aragtayaa qorshay aragtayaa camal <laughs> ama qorshay aragtaya ee farax aragtaya waa ku socotaaba sugtid yuucaan aragtayaa xabiibo xasan tuxo aragtaya <laughs> ee ku luqayso kanaada codka <laughs> macaan heese ku luqaysa xabiibo <laughs> xasan tuuxow oo ixtiraam gabaad lihaahdo ayaa barnaamijkeena ku koranayna soo dhawaada them. intaaga soo baa adu horta ma dhiilad ifraaxe hay waa igala hormarta baa afkiyaa ka dubtay horta ma dhiilad ma dhihi lahayn ani haddii lagu dhihi lahaana maxaa haddii ani lii dhihi lahayn kisto waa dabcin lahaa waa dabcin lahayd maxaa ku xujin lahayd tusaale qofkas si un igala ku dhaa maxaa ku xujin xujada yacni wixii markaas wixii markaas oo macquul ah xaalka markaas taagan u fiirin waxleen ku qiimiya ha hadda micnaa ma sheegi kartid hadda ma sheegi kari banaanka ay keenaysaa sug caabi xasan tooxow ayaa ku looqaanaysay fanaanada codka macaan barnaamijkana galab wanaagsan ayna heystaan daafur noogu ahayd waa markaaga waa markayga waxaan soo qabanaya markaan hees uu ku luuqeeyo iskalaaji ah, aad iyo mhm. aad balaaye ka dhuunto ama kaadisu dhiibtay hadalkaaga ka dhaarto sobukaan dhakhtarkiisu udaldheelaya maaha marka ruux kugu dheeri araggaaga ka dhuunto ama kaadisu dhiibtay hadalkaaga ka dhaarto sobukaan dhakhtarkiisu ku dhaleelaya maaha inka dhaqaaqa ma awoodo ku dhowowna ma dhaanto wajikaar ku dhowowe nafnafteedu dhibayso dhanashow uma roona inka dhaqaaqa ma awoodo ku dhowowna ma dhaanto wajikaar ku dhowoowe nafnafteedu nafteedu dhibayso dhalashow uma roona meel sokaala dhayaaye dhamacuurka gubaysa dibirooma bogsiiso ama show dhacanka koog dhaxantaada ma biiso sokaaladhayaae dhamacuurka gubeysa ama show dhacanka koog dhaxantaada ma biiso ku dhaafsani waaye islahaa dhaqa oo dhis dhabna kuugu dadaalay dhinacaa wax ka eegay adiga wax ka dheehan inkastoo kugu dhaatay dad ku dhaafsani waaye islahaa dhaqa oo dhis dhabna kuugu dadaalay dhinacaa wax ka eegay adigaan wax ka dheexan marna kuuma dhacaayo dambalkaygu ilayno dhagba kuuma daloosheey dhagax ruuxda jeclaatay ha dhammaysata ciilka marna kuuma dhacaayo dambalkaygu ilayno kansha kaaladhayaaye dhamacuurka gubaysa kaaladhayaaye dhamac uurka gubaysaa dhibici roob ma bogsiiso marunba wariyo caliyo marunba wararkaas marunba yo caliyo warka ifraaxaya shamiya ugu daba aad iyo aad iska raaji ayuu ahaa barnaamijkeena galab wanaagsan ayuun qeyb ka ahaa aada iyo aad barnaamijkan galoo wanaagsan ku jirtaa dhinaca majaajilada <laughs> waxaa noo soo soctay ilahay naxariistay cabdi muridi dheera jakis oo yaraantiisii iyo dugsigii siduu ku ahaa ka sheekeena laakiin dugsigaas naftigiisaan rabnaa inaan inaan xasuusihiisa galno mugta mhm. waxaa la isweydiiyey maalin dhaweyto mhm. qad weligaa ma riiqday ifraaxe aad iyo aad maxaa lagu riiqi jiray jale iyo <laughs> iyo dhuxul maxaa lagu dari jiray marka xabag aad iyo aad kadibna loox maxaa lagu qori jiray kadibna cagaara lasoo guri jiray dadka hore ah waa kaas maanta waa isgeene qalinka maxaa laga sameyn jiray loox loo qalinka waxaa laga sameyn jiray qasab haddii la waayo ha salad hadii la waayo <laughs> ma garanayo buucbuuc <laughs> <laughs> ah, hadii la waayo biinka eh, dharka sida ah, hadda uu sheegayo eh. alintaas microfon maxaa ga sheegaysa biinka dharka ah. waa waagas laakiin waxaa umaleynaha biinka alwaax laakiin hadda balastig isku bedelaad eh, waxaa kaloo caagadaha lagu isticmaali jiray oo qaada lagu mm. samayn jiray iyo ah, malaayga koombadu weli ma ahayn wuxuu ahaa gas ayaa shishiidka ayaa loo isticmaali jira oo yarka mhm. waa marka aad qori eh. karto aad wax rabtan wax ku qorto waataakushubin ah, ah, caag waxaa jira kayd ah oo mhm. kayd ah laga dhigi jiray mhm yani wax uu helo qofku kushuban jira sababto khamiistaa la riiqaa ama jimcaha galabtaa la riiqaa todobaadkaasoo dhan waxaad isticmaali lahayd buraan oo kuweydiiye yani cagaarka lagu sameyn jiray yaa soo hindisa yaa soo hindisa wadaasoo lawadale arkaan waagi hindisa anima joogin xariiqin intaa loo sameeyo meel lagu dhaqaa jirta miyaa xasuusatay waxaa la dhihi jiray diin waana taayarka weyn baabuurta waa weyn mhm, weliba xataa waa la dhoori jiro in lugaha lala galayo ah, mhm, ah, inkasta hadda waa laga ilaalin jiray ha ciidda meeshaas in lagu istaago aadaa mhm. loo ilaalin jiray waxyaabaha kaloo cajiibka waxaa kamid ah oo yaraanta dugsigaas oo kale marka aada loo xasuusto usha lagugutuma adaa dooranaysa <laughs> adaa keensanaysa inkastoo adaa soo guranaysa ushaada marka atakaso bal nooga sheekee ilaahay unaxariistee malyaraantii iyo iskuul dugsiga qur-aanka waxaa lii diri jiri ushaan wallaayo zirbi dalugtaa laga soo guraay Ah, daluugta xamarweyna kusoo gureen waxay ku taalaa badda hoosteeda daluugka bixi jirteenbadda hoosteeda shabiixley allah hal mar haddii lagugu mariyo mm. magacii habartaada gagafey wallahi ah, magac hooyaday ah, axmed ala dhahaa hooyaday eh, maya hooyaday cabaas wa abo abo ilaahay u raxnaxariisabdulwid maxaa lagu tumi jira waqtigaaga maxaa lagu tumi jira aniga laybaba tumina ka war haddii lagu tumisaa wax ku barati waxaan ku barta bas macalinka waa waabi jirtay caqligaygu jira والله لا كنا كاتين كم من مليار مثلين مال معنين كاس كسائل بدل انت جاي بس مال كلام كسائل والله طب علينا الله انا قلت مسين بدل تتجيني دوشا نين ورد دوشا وحنا ابو قري مكعيس او هنخاس magacadaal buu qoraaba <laughs> oo khadi ah, ah. Mm. xataa waxaa isku qansatay inaad maninkiina ka hawaysatid macalinku waa imaayay heesaraa dusha leewahay jiifays xataa edab inaa u jiiftid axla haddii waxyarka tiranto badaa <laughs> jirti aad iyo aad aada u mahadsanyahay ilaahay u naxariisto jaksad cabdullahi tim kaliya cumar tijar yaa ku jiraan weligaa ma lagu timaaday horta waxaa isweydiiyaa yo caliyo <laughs> wiilashaaba la yaqaanay sida loo duubi jiray oo shaatiga ama fanaanada laga siibo gabdhaha sabab mar see loo duubi jira markasta gabdha horta waa loo naxariistaa macalimiinta xataa u naxariisin jireen inkasta waa laga ilaalin jiray inkasta waa lagaraaci jiray ah, xijaabka inta lagu qabta laakiin lagu ciijiyo mhm. mhm. garbasaarka <laughs> ah, si ay usha u gaarto sababta khiyaanay sameynayaan xoolaha jilga xijaabka hoose waxay gelinayaan cusulka usha markay ku dhici waa u baneynayan xijaabka ku dhacaysa macalimiinta marka waxay ay sami jireen ay ku garaaci jireen aad iyo aad mm-hmm. hadda ma jiraan laakiin waxaas way yaraadeen iskuulla iskuulo kale noqdeen dugsiyada qur-aanka way noqdeen laakiin weli waxaa la helayaa iskuulo dugsiyo lagu dhigo mm-hmm. looxyada waa la helayaa naadir ay yihiin naadir waa hadda sii mm-hmm. noqonayan uniforma loo xirtaa dugsiyadaqamiiswiilbuugii qalina la qaataa koofid kadibna buuggii qalin mhm. ayaa loo qaadanaya laakiin waagaas farbarad waxa la dhahaa jiray wuxuu kuu dhigayaa ilaa iyo allahu akbarta oo duxaa ah mhm. kadibna adaa yeersanayainkastoo dadka qaar ay kala madax fududaayeen oo ka mhm. ay yeersan jireen laakiin haddana waa xasuus bay ahayd ilaa macalimiinta hal su kale laisweydiiyey marka <laughs> sheekada waa noo soo socotaa <laughs> c gaaga inta ka bilowda ifraaxe <laughs> marka loo fiiriyo magacyada dhalashada mm-hmm. eh, intaa shaqada la gaara hadana qofka qeybta waxbarashadu ka hadlaa mugta mm-hmm. eh, xeelataaba taas inaan lagu soo qaadanin ha ah, maxaa dugsi qur-aan soo looga reebaa tusaale qofka ka bilowdaa dugsi dhexeedkuu ka bilaabaa ama dugsi mm-hmm. saruu ka bilaabaa maxaa loogu qori waayo tusaale qofka xataa xasuusan sanadkii mhm. yani dugsigu usoo dhigtay qraan usoo dhigtay sanadkii waa xasuusan karaa la geeyey mhm. todoba jirkeygii ilaa laba toba jirkeygii ama afarta dugsi qur-aan lagu qorta waa naftirgeetaa garan waayo waay lagu qorta kadib laga shaqaysiy <laughs> mm-hmm. mhm. shantii barkiyaa la joogaa xilligan kale sheekooyinkaa nooga barateen waatii dhawaantaan sheekadii eh, ayaan daran noo soo dhammaatay Eh, dhegeystayaal baa fariimo noo soo diray iyagana codsanaya sheekooyinkii ka baxay mid kamid a ah. sheekadan aan ay xusheen norman la xulay waxaa kamid a ah. eh, ama ay tahaba oo la dhegeysan doono mm-hmm. maalmaha soo socda o dhan haddii ilaa yihaahdo sheekadii walbahaar adduun bashiir maxamed kheyre oo kayn soo maray ayaa qoray qaar ka mid ah shaqaale idaacaddana way jilayaan mm-hmm. malaan dhegeysano dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta koowaad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya waana fikradii bashiir maxamed khayre samir samir abo ibir seetaha xaalada ah. hurda kacay ibir waa jiifaa ah, weli horta indhaha kala qaad baa iska jiiftaale maxaa kugu dhaca shaqaana sugayse meeqa saac meeqa saac waa fiiri saacadda fiir waa meeqa saac waa fiiri saacadda fiiri adi xitaa saacadda fiiri ni waa daalnaa niw say diyaaradda ii keentay safar dheeraan soo galay dabcan nimankii xaal aan kuu dirmay isla hadasheen horta mase niyo waa isla hadalnay laakiin mid ka mid a ah isweyneen oo xilli dambe ahayd marka inuu seexday waxaasaan macnaha u maleeyey ama waa mashquulsan yahay aan aada umaasanta aada umaasanta waa bixina nin waxaa ii sheegtaa maanta meel fiican oo magaala dukaameysa aanu aadi kara ii tilmaam bal maasan niyo xaafadan lagu dhiganaa subermarket oo aad u weyn ku yaalo marka isagaa aadeynaa ay insha alla saab saafad yartaana bixina waa isdiyaarna ay dulqaado okay soo soo dhaqso haye soo dege subermarketkana magaalada ugu weyne na mare okay na bal war saaxiib saabiro meeshaan waa meel aada weyn hadda waddanku aada u horumaraya subermarketsan waa alaabihii dubai iyo maxaan ku ihahdaa new york iyo sydney loo aadaya xagga markaan wada joognay maxaan ku dhihi jiray soomaali aan aadno adaa diida soo ma ahan maanta indhahaaga wax ku arag <laughs> wallaahi haddii aan qurbaddaba ku laabto aniga go'aanan ku gaaro baasaboorka xitaa waan jeexjeexayaa adigay ku taallaa saaxib <laughs> laakiin xagga shaqaa kaa taalle shaqadeeda waan ka soo dhammaystanaya sida ugu dhaqsaha badan adigay kuu taalla saaxib aniga waa waddankayga meel ugama socdo markaan teleefonkaagaa soo dhacay bal halo yes my friend why you know Yeah, I'm in Somalia. I, I was traveling yesterday and um, today I'm in Mogadishu. So, um, how's your job? Yeah, that's great. I will be calling you soon, okay? Ah, Neo, um, waa ninkii um, Andy Clark oo ii sheeg kambaniga weynaay oo Washington, dabcan ha Washington. Odayaa oh, soo wacay marka. wuxuu leeyahay ma baxday mase um, safarlandan ahaan ku qornayn toddobiyo tobanka bishan marka umaana sheegin ana safar degdega ay soo gala markaad gmail iisoo diray xali maanan ka jawaabin daas waa eh, hadda iisoo koolgarey kambanigaas horta sababkana aqidinka maxaa ku dhacay kuwan maxaa magaalo joogxuma haysada war sheeka haddaa rabtiin goobaha lagu sheekaysto maa tagtaan ani maalin kasta wadadan saa usoo maraayay dacasaha waa iga dhamaadeen aan ku dhaha xariifkaana geedkanoo fadhiya wuu iska dabaalinaya alla ilaahayo kanoo iisoo jeesta goormay arki doonaa adduunyadan ku dha waa ka afilxi lahaa ya maalin kasta dubnadoo ciyaaraya anigana waa kana meeshaana dacasaha iga dhamaadeen adeegaan jirini siladaan jiri saa u waday ya dhib badanaa kan reebaadiyo xaafada ciyaalka joognaa saa u qurxan asaana u dabaalsan shit allah maanta wixii ka dhacay ha ka dhacana arrinteeda waa inaan u sheega ama ha ii deeni ama ha ii deeq laakiin sinaba inaan uga har lagama yaabo kulahaa qaalid oo qaalid waryaa qaalid adi maalin kasta dubnad lamaa ciyaarayso shaqa maliido soo maxaa la ah, waxbarasho ma aadays maxaa dhacay marxaba muno see tahay ma fiican tahay xaaladaada ka hor maxaa la qabanaa walaal shaqa ma jirto waxaan waddankan waa artay waxaan ku fikirooya hadda inaan inte aadab allah alla aboo hay dhihin xaafadda hadaa ka tagto nuur ma lahanbe maxaa dhaca intee u socotaa iska joogno aboono maxaa la qabanaya wadanka horta shaqa male wax male wax la qaba wey male qurux iyo qaab la-aanoo isku darsada waa tahriiba a ah, ah, walaa kaa tahriiba a ah, kudhailaa libiya waa sasoceen ale maba kala harnama inta igaaray habeenka markaa hurdaa waaba soo jeedaa ya filinka soo baxay filinka filan ma iga cadaayo aan jeceel ahaaye filankulahaa meel meel la jiidanaya ma ujeediye haa filanka mituna jacaalka ahaa mitun <laughs> feerow ku fiican yahay akhi jacaylku ma fiicna ka hela maarata meesha maaratay booliska maarata la bursanaayo hmm. si dhirla-aanta loo dhiga maarata abo waxaan ku weydiinaa filankaas waa fiirsadu horta ko jaceyl fiican u ahaa laakiin gabadha atooraas oo ugu boobooda maarata abo oo ku booda xaasid ba atooraas oo kale mogtaa ku jeclahaaba nacamugtaan allah wadnaha alla kan xaasisanaa waa reebaadiyo caadiya oo jaceyl aan waxba ka kasin fiir aba maanta runta inaan kuu sheegaa rabaa war kooxkoox maana ani maanta runtaa wax inaan kuu sheego horta maanta baayay waaba igu jaranta hee adeega doonanayso aan ujeedaaye nakeen horta kula soo adeegaa maanta dalata may jogisigo nin dhan oo jaceyl laga rabo oo nolosha in heerka uu ka gaar rabo oo inaa xiriirkeega u bandhigta rabo jalaatima iigada filnokan war shiidka anaa kuga rabo joodarigaan kugula jiifanaya hal mar lema ay ogolaatid oo jeclaatid ya ana adiga reer cid ya fiir abo horta qaalido ad dabaaliska iska dhaaf walaalo ani waxaan rabaa inaan ku sheegtano broblema ahayso walaalo wallahi bilaa xaafaddan dhibaato ka taagan tahay maya hmm. dhibaato nafsiyana ahaysta aniga nafteeda iyo anigaa dhibaato isku ahbo bisinko haa dhalada in ka hadlooda filmsulka meelaa kala socotaa la-da saas ma ayaqa nafteedan kula nafteedan kaala hadlooya filinka ii wadda maxaa waadiyaa muna walaali wax ii sheegay ani adigoo ogtaan hmm, saaxiib ba ahaan jirna mugtahay horta ad wax ma jeclaatane ha ya hore ma u jeclat mata haddaad jeceshahay allah laa ilaha illa allah maxamed alla ani maxaan sameeya aniga naagtaa ka dhimatay isagana aa ah, jeclaa kulahaa naag aniga fiicantoo ka keena fiiri abo yaa jeceshaa gabadhaa jeceshaa ii sheeg xaafad ma degan tahay ani gabaraan jeclaa ma ku dhihin maxamed eh. jeceshaa ay tilmoog tahay jecaan macnaha gabaraa laga hadlaaya jielkaaga no lacagaan jeclahay beesaan jeclahay wax badanaan jeclahay inaan baxaan may gabar ma jeceshaa gabar yab ano tegay ah, ah adigala hadal ba kula hadlooy maxaa adi waxaa ii sheegtaa qaab fudud oo lagu tahriib karo niwsaka habi baan waxaan doonayaa inaan shacab magaaladii u doonto magaaladiina waa qurux badnaataba sbeshal baaba noqotayba kii yar ayaan dhalayna siduu u yimid mashquulba uu ka bixilaayeyba awal hore dee qurbaha baanu wada joogno isku meel baanu hayno meel baanu wax ka wada cuni jirno igamamu dul tegi jirinba yaa waaba cajiib aree arwa kaa saaxiibkii talaashee <laughs> waree talaash good morning ya mone morning mon ha besamo warree waxaas waa waxan eeg imaka jiir iyo jabaadba kaa dhameeyaniyo jiir iyo jabaad jir ah. iyo jab had yalla may ah, ani jamaat waa kasaa moogtahay jamaatna ma jecliya ani good morning baaban kuuriye eh, good morning ay dhoosa iyo ani morning beslan u kasaa la xaala macnaa lacagti anaan aroos la iga dhiirabtaa ma oo maxay ahayd lacagta lacagta aroosisa waxa ka timid khariij allaano khariija ha odhanin khadiijaan ku dhahay khanjiga ku xanuuno khadiija dheh ah khadiija ah, hortan waa inan yare yar naag yaraa ma gashabo ha adigu waad iga koree weynaadee ee gaboobe maxaad hmm. inanteer aad kala goynaysaa anoo gaboobiyaan gacalka gaaraa naagna waxaa la yidhi ninka gaweenu dhaqan karaa alla ware inagoo yar yar ayaan iskuul soo wada dhigan jiraadeer yaaba ani adiga ha ani admo ade marka maxaa dhawasa kun iyo sagaal boqol ay khaniintiisa xilligii iskool aan dhigeen hadda ay goosantiyaa lagu jiraa bartan bartan ciidan ma aragta waateen ku ciyaari jiray aan kubadda ku dheeleeli jiray ciiddii oo wax mo oo carafadii soonfirka may eh. war waa ciidan dhulkan ah, dhulkacarada ah, miska dhaadoo aariya ku gasho horta wanigi kaa adkaan jiraniyo ha ma garanaysaa maalintan ku dilay adigoo ooyaya aad hooyadaa u tagtay hadda mii booteen kartaa maya hadda ma ad ma jiro hadda muujeedado muruqeyga waktigaas adaa adkeetad anaka adag hadda boxer baa noqday oo feerka sida loo qaanaha waa laysoo baray feerkiina jiimka magaranaysa bosker oo macnaha feerta oo buujinada buujin miyaa kuyara barag yaabaa isii gacantan kaa ceshte Hello, hello intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta koowaad ee sheekada walbahaar adduun inta qaybtan qaybta xigta aan ku kulmayno nabadgelyo halkaas hadii aan uga imaana sheekadeeni walbahaar adduun mhm. qaybtii koowaad aa dhegeysateen birina qaybta labaad aa dhegeysan doontaan haddii ilaahay qadaro barnaamijkana galab wanaagsan aa dhegeysanaysaana saaxiibayaal qoobihiisii dhaxan isla maraynaa weli ahy dhanka kaalmaha sugaanta aynu noqonaynaa burhaan meesha batalaal habdaqadha batalaale berbera ah, agteeda waay waa maqle maxaa ku maqash marka dhegtile ka maqle batal <laughs> waxaa la isweydiiyey horta eh. baddu inay madoodaha biyo tahay ma moogtahay shaki maa ku jira may boodhariba caasha qaba talaal inuu dhigo lasoo booqda moogtahay <laughs> meeshuu ka aasan yahay waa cilmo dhari axmed cali gaal haye lasoo booqdo moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay bodhariba caashaqu batalaale inuu soo booqdo maogtahay naynan riyada baas bartamaha habeenkee naynan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon ka saaro mugtaay beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka gurigayda banjoogcaw baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inu buuxo moogtahay banjoog cawo baadiyoobay moog tahay badankayga waayahan kalgacayl beri جوش bolyoobay moogtaa markaan soo baraarugo inaan baalahaygiyo kaabaaro gogashoon buuliyo mogtahay <laughs> iyo inaan barkimaha kumoodoon beer ka saare mogtahay wyrmogta markaan soo baraarugo inaan mhm. kaa baaro gogoshoon barkimada ku kumoodoon beer ka saare mogtahay aniga maa cadabnaa walaa xisaaban yaa talinka barkimahan su-aalaha ka taagan waxaa umaleynaa axmed cali gaalkeliya maaha heesaha ku jirto waxaa jirta qadijo foode nur heesay qaado boga iyo calooshan barkimada berga iyo calooshan waxaa kaloo jirtay maxamed nuur greek asna heesoo qaada allah naxariisto oo boodhar sidiisii la dhaho idana wuxuu leeyahy marka iyadoo habeen bara intaan soo baraarin baalaha ka eego markaan bixiyey fenus ilaa baabaha weeye barkimada dagaale marka barkinta booski waxay gishmiyaa oo sima waayno <laughs> kusimaha waay marka dhinac kastay kusima u tahay <laughs> ama cali igaal ayaa heestan ku loqeynayay cabdiqaadir cali egaal ayaana areeda laga hayaa mm-hmm. barnaamijkeena galab wanaagsan eh, ah. mm-hmm. markaasaanoo kale habeenka jimcaha xalay oo kale aan gabagabada isla soo gaarna dhaho deeqa waxaa dhaha <laughs> aad markuu ducee ku dhaha eh? <laughs> xaaladaas xaalad oo duca ay taagan waay ma idan hortigeed waa laskaga baahanya mm-hmm. bal arrimahi masayrka intee ku dhaha <laughs> heesta ugu dambeysaa soo qabanaya markamarkaan dhinaca dhaantada cali dhaanta hees quluqe hees quluqe aan kusoo gabagabanayna tani barnaamij kala mid ah eh, mhm. sidaas nabade kale midkii qaysee la qoray wuu ka qaaduye iska qaadqaado dheeftaa ka qaadi quruxdadaarmay qabrihii guurida afka qaada ugaan moodid waan qoosanay qosalkaagaanuu meeli qabanaya qod macuuni kare midkii qaysee la quray wuu ka qaabkuye iska qadqaado dheeftaana ka qaadi afka meeli qaabanaya adoonka haddaan qayla dhiiro qoomamada jacayl qoondamaysiinaya haramada midoobay mabeeyay qire dhayga saaquaanoo la hira diqiila qoonta ay galaysa ma loo qabsado xaradaha aduunka haddaan qayla diro qomamada jacaylku dhammaysiinaya haramada midoobay mabeeyay qire aygasaha qur-aano lay raadi qiile qonta ay galaysa malaqoo qabsado raqabka maqashay qodka kama fogi qolqobkiina bidhaantaada qooransada qorfoomana kuma quuri karo laasqabowbaad biyaa ka qorqoori lahay irqabowbaad faruura ku qaxway lahay qowya ka fogi qurbaka jiro qabka maqashay iyo qodka kama fog qolqolkiina midhaantaada qoraansada qaaradahaadu ka adamayla dhira qoomamada jacayl qoondamaysiinaya qaramada midoobay mabeeyay qire ayasaa quraanoo la iraadiqiila qoonta ay garaysa nol loo qabsado haradaha aduunka hadan qayla diro qoomamada jacayl qoondamaysiinaya qaramada midoobay mamayqire aygasaha quraano lai raadi qiila qoonta ay galaysa ma loo qabsado xaradaha duurka haddaan qayla diro qoomamada jacayl qoon dhamaysiinaya qaramada midoobay mameyay qire ayasaar quraanoo layira qiila qoonta ay galaysa maloo qabsano